bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wacala ali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah baabu lmubtadai walkhabari hada maxaluhumaa mubtadihii iyo khabarkii ayaa doonaya sheekhu raximah llahu tacala inuu halkan kaga waramo athaaliu walraabicu min almarfuucaat kii saddexaad iyo kii afraad oo marfuucaat lasmaa kamid a ayaa uu doonayaa inuu baabkan kaga waramo sheekhu raximah llahu tacaala waayo kii koowaad wuxuu ahaa faacilkii kii labaadna wuxuu ahaa naaibu faacilkii markaa mubtadiye khabarku maxay noqonayaan kii saddexaadiy waxay noqonayaan iyo kii afraad bay noqonayaan wa inamaa jamacahumaa fii baabin waaxidin baab keliya sheekhu wuxuu ugu kulmiyey eh, litalaazimuhimaa haaliba badanaa way islaazimaan oo ma kala maarmaan way islaazimaan sida aawadeed bu iyaga meel ugu wada sheegay ile baabufaacil baab gaaru ku sheegay naaifaacilkina baab gaaru ku sheegay ya iyagaa baabka liyuu ku kulmiyey muxuu ugu kulmiya lagu odhan karaa waalibtalaasumihima haaliba badanaa way islaazimaan oo oh, ma kala maarmaan sidaa aawadeed buu meel ugu kulmiyey magacaasi waa magaca caamka loo yaqaano mubtadaha iyo khabarka siba wey wuxuu u yaqaanaa almabniya wlmabniya aleyh almabniya wlmabniya calayhi waa mubtadiye khabar buu isagu ku ridaa e, nimanka mandiqiyiinta la dhahdaa waxay u yaqaanaan almawduuca wlmaxmuula baabulmani haddaed socotid haddaed mawduuciye maxmuul maqatid aad maqashid waxay uga jeedaan mubtadiye khabar bayaaniyiintu waxa u yaqaanaan balaaqadan ugu tegi doonaaye almusnada walmusnada ilayhi haddaad labada maqashidna waa mubtadiye khabar laakin mubtadiye khabar maa naqaanaaye sheekhuna saasuu inoo qore wuxuu yidhi baablmubtadai mubtadaha baabkiisii iyo walkhabari khabarka baabkoodii haadaa maxaluhumaa meeshii lagaga waramayey weyi labadoodaasi ah, waa meeshii lagu baxiyayey ee lagaga warramayey baabkan culimo wuxuu kaga warramaya afar masalo horta baababkii hore imise masaleynu ku haynay ya toddobiyo toban masle in haysanala saas ad miya baabkii ugu horreya saddex baynu kaga warannay kii labaadna saddex baan kaga warannay kii kalena labaan kaga warannay waa imisa sideed mayn ahayn fasalkiina hal baan kaga warannay baabulafcaalna saddex bay ahayn baabulfaacilna labay ahayn afar iyo toban naayfaacilki saddex bay ahayn toddobiyo toban masalaan haysanay toddobiyo toban masalo ayaynu haysanay baabkana wuxuu kaga warramaya afar masalo afartaa masalo waa maxay dikru tacriif mubtaday mubtada tacriifkiisu marka hore inoo sheegaya mubtada maxaa la dhahdaa maslada labaad u ku xigsiinayaa dikru tacriif khabari khabarka tacriifkiisa khabar maxaa la dhahdaa maslada saddexaad dikru aqsaam mubtaday mubtadaa qaybihiisuu sheegaya maslada afraad dikru aqsaam alkhabari khabarka qaybihiisana waa sheegaya afartaa masalo ayaa baabkana sheekhu raximah llahu tacaala uu kaga waramayaa mubtade maxaa la dhahdaa mubtade maxaa la dhahdaa mubtade xagga luqada waxaa lagu dhahdaa maa yubdau bihi shayu shayga waxa lagu bilaabo ayaa mubtade la dhahda xagga luqada istilaaxaynu u soconaaye majtamacad fiihi shuruuطu halaaatun saddex shardi laga helo saddex shardi waxa laga helo ayaa la dhahdaa mubtade shardiga koowaad an yakuna isman waa inuu ismi an yakuna isman waa in uu ismi marka maxaa inaga baxaya ya alxarfu walficlu labadaasa inaga baxaya labadaasi way inaga baxayaan oo dee mubtade noqon maayaan mubtade ma noqonayaan waxaanay noo soo gudagelaya asariixu walmuawalu kii sariixa ahaa iyo kii muawalka ahaa labadaasaa soo gudagelaya sariixii iyo muawalkii labadaasaa soo gudagelaya sariix maxaa la dhahdaa insha allah xagga dambaan ku gaari doonaa waxaa la dhahdaa maa laa yaxtaaju fi kawnihi mubtadaan ilaa tawiilin waa waxa ka dhigitaanka mubtade laga dhigayo kolka mubtade laga dhigayo aan u baahan ahayn tawiil in la tawiiliyo oo la leexiyo waxaan u baahanayn baa la dhahdaa sariix tusaale zaydun qaaimun muuna iska cadayn wuu iska cad yahay muawalkana waxaa la dhahdaa waan gaari doonaaye maa yaxtaaju fi kawnihi mubtadaan ilaa tawiilin tusaale wan tasumuu khayru lakum waan tasumuu khayru lakum khayruntani imika waa khabar tasumuudaasi waa ficil soo maaha antaasi waxaynu soo baranay in an masteri ahayd master bay soo xariri jirtay masterkaa la soo awilaya ee lasoo dhalaalinaya ayaa noqon doona mubtade muxuuna macni noqonaya waan tasumuu ay wa sawmukum khayru lakum oka markaa sariixna wuu noqdaa muawilna wuu noqdaa insha allah kutubta dambe ayaynu ku gaari doonaa waa shardiga koowaad an yakuna isman waa inuu ismi yahay waxay naga baxay alficlu walxarfu waxaanay noo soo gudagalay asariixu walmuawalu waa basiid bayna tahay ashard thani an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc yahay sheekh waa inuu he waa inuu marfuuc yahay waaya marfuuc markaynu maxay naga baxaya mansuubkii iyo majruurkii de labadaas naga baxaya labadaasi ayay naga baxaya waxaanay noo soo gudagelaya de intii hore wixii noo soo gudageli ya marfuucun lafdan iyo marfuucun taqdiiran iyo marfuucun maxallan intu way soo gudagelayaan zaydun qaa'imun mayna saxayn muna marfuucun lafdanayn haadaa muusa waxaan u jeedaa eh, zaydun haada waa isagiyo marfuucun lafdana waa sida zaydun qaaimun oo kale qaaimun oo kale isagiyo marfuucun maxalana haadaa zaydun oo kale isagiyo marfuucun taqdiirana muusa qaaimun de muusa qaaimun mina basidayn saddexdiisaba waa kuwa markaa marfuucaana waxay naga baxaya almansuubu wlmajruur waxaana inoo soo gudagelaya marfuucun lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiiran soo basiid maaha shardiga saddexaad waa an yakuna caariyan can alcawaamili lafdiya awaamisha lafdiga ah waa ka qaawan yah u yahay wa an yakuna caariyan can alcawaamili lafdiya waa shardiga saddexaad labadan shardiye hore wuxuu kala mid ahaa maxay marfuucaaddii kale kamid aha ayuu kala mid ahaa oo faacilkii labadaa shardi waynu usoo shardinay lamid buu ismi buu ahaa marfuucna wuu ahaa ismi buu ahaa marfuucna wuu ahaa kaga baxaya oo kaga duwanaanaya shardigan saddexaad oo ah wa an yakuna caariya can alcawaamil lafdiya cawaamisha dhawaqa loo nisbeeyey waa inuu ka qaawan yahay tusaalaad ku fahmaysaane daraba zaydun ka warrama zaydun waa marfuuc ma ladii rafacah maxaa rafciyey daraba rafcise soo maa darabi waa caamil hal huwa caamilu lafdiyun am macnawiyun waa lafdi waan ku dhawaaqnay de maynaan ku dhawaaqin waad wada arkaysaan duriba zaydun ka warrama zaydun waa la rafciyey maxaa rafciyey duribaa rafcisay durib mina caamil lafdiya oo lagu dhawaaqayn hadaba mubtadaha caamil sidaa uga horeeyo oo lafdihi ma jiro weyan macnahusaa ufahma caamil lafdi ihi oo ka horeeyaai ma jiro waan fahnay la tahay markaa zaydun qaa'imun markaynu dhahna zayd maxaad garanaysaa inuu mubtada yahay waayo waa ismi waana marfuu waana caari o caamil oo muuqdoo lagu dhawaaqina kama horeeya de laakin waa macmuulo ogo soo ma ya macmuul weeyaano macmuul kasta laabudda lahu min caamilin caamil waa loogama maarmaan waa inu waa inuu helo caamil de maadaama macmuul yahay ku camal falaya amil macnawiya ku camal falaya ya amil macnawiya oo qarsoon ayaa ku camal falaya caamilkaasi macnawigina waa bilaabashada lafteeda soo ficilka mudaaric lama rafcin jirin xillimaa la rafcin jiray marka uu ka madhan yahay naasib iyo jaazim marnaanshaha uu ka maran yahay tajarudkaa laftiisaa rafcinaya inkastoo aqwaal kalena ay ku jirto laakin qowlkaasaa raajixa mubtadaha laftiisa aqwaal kalea ku jirte ilaa afar qowl baa ku jira qowlka raajixi waa maxay ibtidaha oo caamil macnawiya ah ayaa rafcinaya mubtadaha maxamed maali waxan ugu tegi doonaa alfiyaha warafacuu mubtadaan bilibtida kadaaka rafcu khabarin bilmubtada saasaan ugu tegi doonaa insha allah mubtadii waxay ku rafciyeen ibtide abarkiina waay ku rafiyeen mubtade khabarkiina waxay ku rafciyeen mubtade waan gaari doonaa insha allah markaa caamil lafdiya maadaama uu ka maran yahay waxaynu ka fahmaynaa inuu ku camal falayo caamil macnawiihi soo basiid maaha saddexdaa shardi waa lagama maarmaan culimay saddexda shardi waa maxay an yakuna isman waa inuu ismi wa an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc wa an yakuna caariyan can alcawaamil lafdiya cawaamisha lafdiga ana waa in uu ka maran yahay markaa tii macnawiga ahayd ba inaga baxaysa markaynu lafdi ku qaydno ta macnawiga aba ah naga baxaysa oo mubtaduhu taa macnawiga ah dee kama qaawane caamil macnawi ah oo tajarud ah ayaa ku camal falaya mayna basiidayn laqmada eega inta almubtadau oo hamze la akriyo almubtada oo alif la akriyo almubtada hadda lanoda alifta lagu qadaraya oo taadur baa udiidi doona almubtadauna da waa wada aragtaan way wada muuqataa almubtadau mubtadihi huwa mubtaduhu alsmu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo ismigaasoo alcaari ka qaawan can ilcawaamili ku camalfalayaal ka qaawan cawaamishii allafdiyati dhawaqa loo nisbeeyey caamil lagu dhawaaqo oo ka horeeyaa i mubtadaha ma jiro kaasaa la dhahdaa mubtade almubtadau mubtaduhu huwa mubtaduhu alsmu ismi weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo ismigaasoo alcaari ka qaawan yadaa lagu qadaraya damada can ilcawaamili cawaamil ka qaawan caari baynu ku tacalujinay ismi faacila cawaamishi allafdiyati dhawaaqa loo nisbeeyey ismiga caynkaas saddexdaa shardi laga helo hada huwa mubtada kaasaa mubtada la hahda culimay ka gudub kaasi waa mubtadiyi tacriifkiisina waad iga haysaan an yakuna isman wa an yakuna marfuucan wa an yakuna caariyan can alcawaamil lafdiya saddexdaa shardi u bandhigo sheekh haddeed ka heshid waa mubtada haddeed ka weydidna iska dhaaftay saxiix walala waa yahay wlkhabaru huwa alismu almarfuucu almusnadu ilayhi khabarkii buu doonaya halkan inu kuu tacriifiyo khabar maxaa la dhahdaa khabar waxaa la dhahdaa aljuzu aladi tatimu bihi alfaa'idatu maca almubtadayn waa juska iyo qayb iyo qaybta ay ku dhammaystirmayso faa'idadu mubtada maciisa kaasa khabar la dhahdaa khabar isna waxa la dhahdaa majtamacat fiihi shuruudun halaaa oo wax saddex shardi laga helo an yakuna isman waa inuu ismi yahay waa inuu he ismi yahay maxay naga baxay ficilkii iyo iyo xarafkii baa inaga baxay wa an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc yahay maxay naga baxay almansuubu wاlmajruur kuwaasna way naga baxeen waan garanay maxaana inoo soo gudagelaya de saddexdii waa kuusoo gudagelay marfuucun lafdan haadaa zaydun marfuucun maxalan zaydun haada marfuucun taqdiiran haadaa ciisa muna saddexdii waa soo gudagelay shardiga afraad wa an yakuna musnadan ila lmubtadai wa an yakuna musnadan ila lmubtadai mubtada waa in loo tiiriyo de eeg saddexdan shardiya hore way ka sinaayeen saddexdaynu soo dhaafnay mubtado ismi marfuuc u aha faacilku ismi marfuuc u aha naaibu faacilku ismi marfuuc u aha soo ma laakin muxuu kaga duwanaanaya wa an yakuna musnadan ila mubtada mubtada waa in loo tiiriyo halkaasu kaga baxaya halkaasi he ayuu kaga baxaya faacilka laftiisu dee musnad bu aha lakin musnadan ila ficli isaga halkee loo tirinay ma mubtada loo tirinay dame ficil baa loo tirinay isaga soo ma markaa shardigiisa saddexaadna waa kaaso wa an yakuna musnadan ila mubtada macnuhu waa maxay macneeg wa an yakuna musnadan ila mubtada mubtada waa in loo tiiriyo waa inuu yahay warkii ka warramayey mubtada khabarku warkii mubtadaa ka warramayeyba waa khabarka markaa macnuhu waa maxay yukhbaru bihi canhu weeyaan yukhbar waa la warramaya bihi khabarka canhu ay canilmubtadai baa lagaga warramaya wuxuu ka warramaya oo uu ka warbixinaya khabarkani mubtadaha zaydun qaa'iman markaynu nidhaahno qaa'imkani muxuu ka sheekaynayaa zayd muxuuna kaga sheekaynaya dee inuu waka saddexdaa shardi ba isagana lagama maarmaana an yakuuna isman waa inuu ismiyahay wa an yakuna marfuucan waa inuu marfuuc yahay wa an yakuna musnadan ila mubtaday mubtada waa in loo tiiriyo saddexda shirdi waa in laga helo saddex diba sheekhaa ku qore eega wlkhabaru khabarkii huwa khabarku alsmu ismi weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinaayo ismigaasoo almusnadu la tiirinayo ilayhi ay ila mubtaday mubtada loo tiirinayo waa ismi la tiirinayo xaggii mubtada loo tiirinayo wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad tidhi zaydun zayd qaa'imun ninka zayd la idhahdaa he waa nin qaa'im oo taagan waaya zaydun waa maxay mubtadaynu odhanana haye marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu calaa aakhirihi baynu odhanana qaa'imun khabarulmubtaday marfuucun bilmubtaday wa calaamatu rafcihi damة ظaahiraة alى akhiri لأnahu sm mfrad munصariun baynu ohanana munصarifun baynu odhanana waaya marka eeg zayd maxaa rafciyey caamil baa rafciyey caamilkaasi ma lafdi ba mise waa macnawi wa an yakuna caariya can اlcawaamil allafdiya caamil lafdiya maadaama oo lagu qaydiy maxaa ka baxaya caamilkii macnawigaa caamil macnawigaa ku jira marka oo ah ibtide khabarkana maxaa rafcinaya ya mubtadaha rafcinaya mubtadaha ayaahe rafcinaya qowlkaasaa u raajixsan inaynu nidhaahno mubtadaha waxaa rafcinaya ibtide khabarkana mubtade qowlkaasaa u raajixsan waxaa kale oo jira qowl kale oo odhanaya iyagaa is rafcinaya abarka waa eh, mubtadaha waxaa rafcinaya khabarka khabarkana waxaa rafcinaya mubtadaha iyagaas rafcinaya waxaa kaloo jira qowl saddexaad oo odhanaya ibtidaha wada rafcinaya labadoodaba ibtidaha he ayaa labadaba isku eh, labadaba isku maraya oo rafcinaya waa qowl saddexaad qowl afraad baa jira mubtadaha waxaa rafcinaya ibtidaha ibtidaha iyo mubtadaha wada socdaana waxay rafcinayaan khabarka laakin qowlka raajixa ah maxaynu nidhi mubtadaha waxaa rafcinaya ibtide khabarkana waxaa rafcinaya mubtade waay wazaydani labadii zayd qaaimaani laba taagan weeyi wazayduna zaydunti qaaimuuna kuwa taagan weeyi wazaydani azaydani mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can dama lnahu muhanى wa nuunu ciwadu can itawin aw alxaraka aladayni kana fi lismi lmufradi qaa'imaani khabarun mubtadayi marfuucu bilmubtadayi wa calaamatu rafcihi alif niyaaba can dama liannahu muhanى wa nuunu ciwadu can itawin aw alxaraka aladayni kana fi lismi lmufradi an zayduna mubtadaun marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can dama liannahu jamcu lmudakari saalim wa nuunu ciwadu can itawini aw alxaraka aladayni kana fi lismi lmufradi qaa'imuuna khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadayi wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can damati lnahu jamcu lmudakari saalimi wa nuunu ciwadun can itawni aw alxaraka aladayni kaana fi ismi lmufradi saddex tusaaluu ku siiyey soo ma zaydun qaa'imun oo waa iyagii ah waa iyagii oo labadooduba ay mufradan yihiin soo ma azaydaani qaa'imaanna waa iyagoo labadiiba ay yihiin muhanayn azayduna qaa'imununa waa iyagoo labadiiba ay yihiin jamc mudakar oo saxiixa saddexaa tusaaluu kuu sheegay inta kale wuxuu ku yidhi wax laguu wlkhabaru khabarkii huwa khabarkii al ismi ismi weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafcinayo ismigaasoo almusnadu la tiirinayo ilayhi ay ila mubtadai mubtada xaggiisa loo tiirinayo wadalika tusaale naxw qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi zaydu ninka zaydihi qaa'imun mid taagan weeyi wa zaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeyi wa zayduuna zayduuntii qaa'imuuna kuwa taagan weeyi zayduuntii he kuwa taagan weeyi waayahay wlmubtadow halkaa waxaynu ku haynaa labaynu ku haynaa laba masalo masalada koobaadi waa maxay dikru tacriif lmubtadai aw dikru tacriif lmubtada masalada labaad waa maxay dikru tacriif lkhabari laba masale durmaynu leenahayn labun bay noo dhiman wlmubtadow mubtadihi qismaani laba qaybood weeyi daahirun daahir weeyi wa mudmarun mudmar weeyi fadaahiru daahirku ma ay aladii ka weeyi taqadama uu horumaray dikruhu maaga sheegiisu ka inoo soo horumaray wey xaguu inoogu soo horumaray naxw qawlika zaydun qa'imun wazaydani qaaimaani wazayduna qaaimuuna tusaalayaasha kuusoo tiriya de ismi daahir mina daahir culima mina daahirayn daahir bay ahayn wlmudmaru mudmarkiina ithnaa cashara laba-iyo toban weeyi wahiya damiirkaa laba-iyo tobanka ahi tusaalahoodii ana aniga weeyi wa naxnu anaga weeyi wa anta adiga weeyi wa anti gabadh yahay adiga weeyi wa antumaa labadiinana u idinka weeyi wa antum jamiciina ragga ah u idinka weeyi wa antuna jamiciina dumarka ah u idinka weeyi wa huwa kii maqnaa weeyi wa hiya tii maqnayd weeyi wa humaa labadii maqnaa weeyi wa hum jamca ragga maqnaa weeyi wa huna jamci dumarkee maqnaa weeyi wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi ana qaa'imun aad tidhi anu waan taaganahay wa naxnu qaa'imuuna anagu waan taaganahay aad tidhi iyo wamaa kii weeyi ashbaha shabahay huwa maagu dalika madkuurkan aynu soo tilmaanay laba tusaale kusiiye intii kale wuxuu kuleeyahay halkaa aduu ka daba tiri buu kuleyahy sheekhu mubtadi laba loo qaybinaya waa dhaahir iyo mudmar dhaahirka hore inuu soo sheegno maa dalla calaa musamahu bilaqariina iyo inay naga baxsan tacriif waynay daba soconayaan waa waxa musamihiisa kutusiya bilaqariina dhaahirku imisu ahaan jiray saw sideed mu ahaan jirin sideedkiiba maxay noqonayaan sideeddiiba dee mubtaday noqonayaan sideeddii idinkaa tirin kara hal arday baan u baano sideeddiiba tiriyaca ila in badan baan tirin haye mubtadiya khabar iskaga dhigo saa usii dacaaw tusaalayaashan doonaa saa loo diri drg waayay zaydun eh, qaa'imun axmedu qaa'imun aye الrijaalu qaa'imuuna aye almasaabixu kahiiratun aye alhindaatu qaa'imaatun aye azayduna qaa'imuuna aye azaydaani qaa'imaani akuuka qaa'imun mayn intaas unayn waa intaa waay alrijaalu qawaamuun marka mubtadi waa labada waa dhaahir iyo mudmar dhaahirku waa sidiisii hore de mar kasta laydinku celmaayo insha allah idinkaa soo akhrisan doona meelaha ka soo eegan doona tusaalayaal fara badan in intaas inu dul taagnaado ma tusaalayaasha idinkaa soo badsan doona insha allah nin kasta u buug samayso mudmarkiina waa inta halkan kuugu qoranoo maxay ku kala duwan yihin mudmarku waa intii hore aynu usoo baranay un xaggii macnaha markaynu ka eegno xagga macnaha markaynu ka eegno waa saddexdii un baa loo qaybinaya maa yakhtasu bilmutakalimi waa imisa wa huwa thnaan ana maxay tusisaa mutakalim waxda y naxnu maxay tusisaa mutakalim macahu ayruhu ama mutakalim mucadimu nafsiga wama yakhtasu bilmukhaaطabi wax mukhaaab gaar ku ah waa imisa hamsa anta nin keliya lala hadlaya anti gabadh keliya lala hadlaya antuma labaa lala hadlaya ama raga haadaan ama dumar ha haadaane antum jamac ragaa lala hadlaya antuna jamac dumara lala hadlaya wama yakhtasu bilghaa'ibi waa imisa waa shan huwa nin keliya lala hadlaya hiya gabadh keliya lala hadlaya humaa laba ragaa lala hadlaya ama laba dumara hum jam ragoo maqan baa lala hadlaya huna jam dumaroo maqan baa lala hadlayaa mayna basidayn xaggii macnaha markaynona waa sida laakin maxay kaga duwan yihiin kuwii faacilka soo noqonay ki inahay faacilka soo noqonaya mutasil bay ahay kuwana waa maxay waa munfasil weeyaan de damiirka mubtadaha noqonaya waa damiir munfasila iska ilaali mutasil maaha waayahay kutubta marka wuxuu ku yidhi wuu kuu tusaaleeyo ana qaaimun bu ku yidhi ana qaa'imun haddaynu ka eegno jaanibkii icraabkana dee wuxuu soo guda gelayaan maxay marfuucun maxallan bay soo guda gelayaan markaa eeg labadii saddexdii mulaaxado midumaa daaqada ka baxaysa ta daaqada ka baxaysa waanaad garan kartaan waa maxay caamilka markay la xidhiidhayaan axkaamtii kasoo baxaysa unbaa ka baxayso dee kuwani mutasilba maaha waa munfasil markaa keliya baxaysa labadii kale way kuu yaalaan labada kale waa maxay xagga macnaha markaynu eegno saddexdii unbaa ka soo baxaysa markaynu eegno xagga icraabka ay yaalaana ma lafdiba ma taqdiiriba ma maxalibana de waa maxali marka ana maxaynu ohanayna ana damiirun munfasilu mabniyun cala sukun fi maxali rafcin mubtada baynu odhanayna haye qaaimun khabarulmubtaday marfuucun bilmubtaday wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri lianahu ismun mufradu munsarifun naxnu damiirun munfasilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin mubtada qaaimuuna khabarulmubtaday marfuucun bilmubtaday wacalaamatu rafci alwaaw niyaaba can dama لأنhu جمع المذkr الsاlm wnunna ciwad can الtwin aw اxarكة aladayn kana fi اsm الmfradi labu kuu tilmaamo laguu sheegiy maankaaga la kaasho ma ashba dalika waa sida laba laguu sheegiya intii kale aduu soo dareer bu toba maankaasuu eyahay labadii mutakalimku kuu tusaaleeyey shantii mukhaطabka iyo shanta kaayibka aba adu keen bu ku leeyahay aye anta maxaa la odhanaya ya anta qaa'imu antina maxaa la odhanaya anti qaa'imatun antuma qaimaani antum qaaimuuna antuna qaaimaatun huwa qaaimun hiya qaaimatun humaa qaaimaani hum qaaimuuna huna qaaimaatun waa basiir bay lata wlmubtadau mubtadihi qismaani ayduu qismayni mid laba qaybood u saaxiib a weeyi dhaahirin dhaahir wa mudmarin iyo mudmar fadhaahiru dhaahirkumaay aladii ka weeyi taqadama usoo horumaray dikruhu maaga sheegiisu halkan hore inoogu soo hormaray ah zaydun qaaimun wazaydani qaaimaani wazayduna qaaimuuna wlmudmaru mudmarkiina itnaa cashara labi iyo toban weeyi wahiya labiiyo tobankaasi ana aniga weeyi waa mutakalimkii kelid ahaa wa naxnu anaga weeyi wa anta adiga weeyi wa anti gabadh yahay adiga weeyi wa antumaa labadiinana idinka weeyi wa antum jamciina raggaw idinka weeyi wa antuna jamciina dumarkaaw idinka weeyi wa huwa kii maqnaa weeyi wahiya tii maqnayd weeyi wahumaa labadii maqnaa weeyi wahum jamcii ragga maqnaa weeyi wahuna jamcii dumarkee maqnaa weeyi wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah, a ana qaa'imun anu waan taaganahay a wa naxnu qaa'imuuna anagu waanu taaganahay a iyo wamaa kii weeyi xagga hore lagu cadfaya sooma aragtan ashbaha shabahi huwa maagu dalika madkuurkan aan soo sheegnay shabahay waka halkaana maxaynu kaga baxnay masaladii saddexaad oo ah dikru aqsaami lmubtadai kam yanqasimu lmubtadau ilaa qismayn dhaahirin wa mudmar meyna basidayn daahirka sideedii baa kaaga soo baxaysa mudmarkana labiyo tobankii ka gudba wlkhabaru khabarkiina qismaani laba qaybood weeyi wlkhabaru qismaani khabarkii waa laba qaybood khabarkii he isna waa laba qaybood alkhabaru waa mubtade qismaanina waa khabar qismaani waa laba khabarna waana iswaafaqaan ay sayna isku waafajina ashaynu jinsiye ka dhigi karnaa ama wlkhabaru duu qismayni Ah, waa mid laba qaybood saaiiba wlkhabaru khabarkii qismaani ayduu qismayn mid laba qaybood saaxiib a weeyi mufradun mufrad iyo waayru mufradin mufrad mid la keliyeeyey iyo waayru mufradin mid ayru mufrad waa labada khabarkiina laba uqaybsa mufrad iyo iyo ayru mufrad falmufradu mufradku naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi zaydun zayd qaaimun taagan yahay wazaydaani labadii zayd qaaimaani way taagtaagan yihiin wazayduna zaydunti qaaimuuna way taagan yihiin waka mufradki waa ka mufradki muxuu ku yidhi waa zaydun qaaimun iyo azaydaani qaaimaani waa mufrad buu ku yidhi iyo wazayduna qaaimuuna waka khabarkii labuu qaybiyey waa mufrad iyo hayru mufrad mufradku idlaaqaad fara badan buu leeyahay hal waynu soo marnay oo ina saa u tirsatid kanna waa kii labaad ee mufrad aynu soconno mufradkii koowaad baabulicraab bu ah waxaa la jiray maa laysa muhanan walaa min aasma hamsa hada huwa tacriif mufradi fi baab raab waa tacriifka mufradku leeya baablicraab marka uu joogo baabkan waxaa la dhahdaa baab mubtadai wlkhabr tacriif gaar u leeyahy mufradka baabkan waxaa la dhahdaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla waa waxa jumlo aan ahayn jumlo wax shabahayna aan ahayn waka jumlo maaha jumlo wax shabahayna maaha markaa eeg mufradkii aynu ku naqaanay zaydun qaaimuso mufrad may ahaan jirin mufradkii baabulcraabaad garanaysay waa mufrad oo waad garanaysaa baabulcraab azaydaani qaaimaani umaad haysan jirin mufrad taniyaad u haysan jirtay soo maa baabkan marka la joogo waa mufrad taniyadu jamcu mudakrusaalim baabkaa markaad joogtay ma mufrad bu ah? may baabkan marka la joogo waa mufrad iska ilaali xaqiiqa ahaan sideeddii ismiga daahirka soo garan maysaan ismiga daahirka sideed maayn sideeddiisiiba baabkan marka la joogo waa mufrad k khulaasadiis waaba sida sideedii ismiga daahirku baabkan marka la marayo mufrad baa loo yaqaana mufrad baa loo yaqaana ee eh, hamoodin mufradka kii muqaabilka u ahaa musanaha iyo jamciyo kii muqaabilka waa kasoo horjeeday ma iyagii laftoodiibaa maanta ah mufrad marka baabkan la marayo markaa sideedii ismiga daahirka ahaa baabkan marka la joogo xaqiiq ahaan waxay noqonayaan mufrad bay noqonayaan tacriifkana waan ku sheego waxaan kuui maa laysa jumlatan waa wax aan jumlo ahayn walaa shabihan biljumlati jumlo mid shabahayna aan ahayn kaasaa la dhahdaa mufrad wlkhabaru khabarkii qismaani laba qaybood weeyi mufradun mid mufrad a mid la keliyeeyey oo mufrad ah waayru mufradin iyo mid aan mufrad ahayn falmufradu mufradku naxu qawlika waa odhahdaadiyo wixii lamida a tidhi zaydun zayd mid taagan weeyi a tidhi zaydun qaamid icraabkaaga in badan baan ku celcelinay waa basiid wazaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeyi a tidhi icraabteed way fududahay wazayduna zaydunti qaa'imuuna kuwa taagan weeyi a tidhi mayna markaa mufradku yuu kugu qasmin ah, o odhan azaydani qaymani sababtii taniye ahaan jirtay yuuna madaxu kuweynaan sheekh ila saasaa noocaas iminka azaydani ah, qaymani taniye ahaan jirtay waxaanad leedahay waa mufrad waa sidee waxaan ku idhi xaqiiq ismiga daahirka taqaanay baabkan marka la marayo waa mufrad tacriifkiisuna waa maa laysa jumlatan jumla wax aan ahayn walaa shabiihan biljumlati jumla wax shabahayna maaha kaasaa la mufrad kaasaa la odhanaya wa hayru lmufradi mufradka hayrkiina arbacatu afar shay weey arbacatu ashyaai soo ma waayr mufradi hayrlmufradkiina arbacatu ashyaaa afar shay wey weli maynaan gaadhin ashyaa liba mudaafiliya sababta waxa weeyaan loo jeri waaye maynaan gaadhin cidi gaadhina de waad gaadheen iska haysta waan gaari doonaa insha alla waa sida wahayrulmufradi mufradka hayrkii arbacatu ashyaaa afar shay weeyi aljaaru weeyi jerihi iyo walmajruuru la jerihi labadaa weeyaan jaariyo majruurkii waaya wdharfu dharafkii weeyi wdharfu dharafkii weeyi wlficlu ficil weeyi maca faacilihi faacilkiisa miciisa xaalada waaday wlmubtadau mubtade weeyi maca khabarihi khabarkiisa miciisa xaalada waaday wadalika tusaale naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi weeye zaydun zayd fi daari daartuu ku sugan yahay a wa zaydun zayd cindaka agtaaduu ku sugan yahay a wa zaydun zayd qaama waxa istaagay abuhu zayd aabihii baa istaagay wa zaydun zayd jaariyatuhu gabadhiisii daahibatun mid tegaysa weeyi a tidhi maslada u dambaysa khabarkiibuu laba inoogu qaybiyey mufrad iyo hayru mufrad mufradkii wuxuu ku yidhi waxaa la idhaahdaa wuu ku tusaaleeyune maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla hayru mufradkiina waa afar afartan labaa lagu soo ururiya ma huwa jumlatan wamaa huwa shabiihan biljumla wax jumlo ah iyo wax jumlo shabahay waa labada jumladu labay noqonayo jumlatun ismiyatun jumlatun ismiyatun iyo jumlatun ficliyatun labadaasa ka soo baxaya ya hadda ismi lagu bilaabo waa jumla ismiya haddaa ficil lagu bilaabona waa jumla ficliya haddaa xaraf lagu bilaabona waa jumla xarfiya soo ya haddaa xaraf lagu bilaabo jumilku mina saasunahayn ilaa asaamu lkalimi misahad asaamu lkalaami miso ah saddex wa ficlun wa xarfun soo haddee ismiga daba lagu bilaabo jumlada maxaynu odhananaa jumlatun ismiyatun zaydun qaa'iman oo kale waa jumla ismiya de haddee lagu bilaabo ficilna sida qaama zaydun maxaynu odhananaa jumlatun ficliyatun de xarafkii away xarafkii xageegiisa sheekh ah, isaga itibaar male isagu ictibaar male in qaama zaydun qaama camrun maxaynu odhananaa in qaama zaydun iminka jumlada waxan odhana jumlatun ficliyatun xarafku ictibaar male xarafka waxa ka dambeeya la eega xarafka ku xiga hadduu ficil jumlada jumla ficliya waxaa ku xiga hadduu ismi yahay ina zaydan qaa'imun oo kale jumlatun ismiyatun baynu odhanayna markaa jumalku waa labada jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun soo basiid maaha ka gudba shubhu jumluhuna waa maxay waa laba ya shubhu jumluhuna waa laba wa waa jaariya majruurka iyo dharafka maxaa la dhahdaa shubhuljumla la dhahdaa jumlay shabahan sidee u shabahan waan gaari doonaa insha allah ya xagga damban ku gaari doonaa shabahe jumlimaad maqashahay si xaguga shabaaya waxaa la eegayaa mutacalaqa ay ku tacaluqayaan darafkan iyo jaar iyo majruurkani mutacalaqa haddaad istaqare ka dhigtid waa min baab alikhbaar biljumla haddaad mutacalaqa ka dhigtid kain ama mustaqirna waa min baab alikhbaari bilmufrad markaa shabahan biljumla la dhahda insha alla agga dambaan ku gaari doona markaa hayru mufradkii labaa lagu soo ururiyaa waa jumlo oo jumlatun ismiyatun iyo jumlatun ficliyatun ah iyo shabiihu biljumla oo jaariyo majruur iyo daraf ah waka wuxuu yidhi sheekhu wakayrulmufradi mufradka kayrkii arbaatu ashyaa afar shay weeyi aljaaru jarihi iyo wlmajruuru lajarihi weeyi shuruud bay iska leeyihin wadarfu darafkii weeyi waa ina taamaan maxaa looga jeeda taamka waan gaari doonaa insha alla wlficlu ficil weeyi maca faacilihi faacilkiisa maciisa xaalada u yahay tacbiirkaa sheekhu u maray waa laga yar ficnaayo inuu idhaaba wlficlu maca marfuuci limaada zaydun suria mataacuhu zaydun mataacuhu zaydun waa mubtada suria mataacu jumladaasi waa maxay waa mataa jumladu waa suri waa ficil maadi ayru siqa mafaacil ba mise naaib faacil waa naaib faacil halkana maxaa inoo qoran walficlu maca faacili baa inoo qoran de laakiin sheekh tacbiirkiisa dhinac baa la marin karaa waxaa la odhan karaa faacilkan wuxuu ujeedaa faacilkii lugawiga ahaa u iska noqon karaa marka laakiin waxa fiican in la idhahdo walficlu maca marfuuci si uu naaib faacilkuna usoo galo marka si uu naaib faacilkuna usoo galo wlmubtadau mubtada wey maca khabari khabarkiisa miciisa xaalada uu ahaaday tusaalayaashii buu ku siiyey oo wuxuu ku yidhi zaydun fi daari zaydun mubtadaun marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhiri lnahu smun mufradun munsarifun fi xarfu jarin mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alicraab addaari ismun majruuru bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala aakhiri lnahu smun mufradu munsarifun aye labuda liljari min atacaluqi bficilin aw macnaahu naxw lmurtaqi aljaaru wlmajruuru mutacaliqaani aw mutacaliqun bimaxduufin wujuba liwuquucihi khabra taqdiiruhu kainu kolkaa kainkaas khabarad taqriiba lilmubtadi siduu sheekhu maray aljaaru wlmajruur fi maxali rafc khabar iska dhe so mart ile sheekhu wuxuu yihi aljaari wlmajruur waa khabar bu sheekhu saasuu marsan yahay laakiin basriintu waxay leeyihiin taqdiirkaa jaariyo majruurka mutacalaqa uu ku xidmayo ayaa khabara bay leeyihin iyagu saxiix wala la ra'yiga sheekha haddaynu qaadanana aljaari walmajruur fi maxali rafci khabar war mayna basidayn darafkiina wuu kuu tusaaleeyo wuxuu ku yidhi haddaba khabarku khabarku ma mutacalaqa darafka iyo jaariyo majruurku ay ku tacaluqayaan ee go-anba mise waa iyagan jooga laftooda oo jaariyo majruurka iyo darafka mise waa iyaga iyo mutacalaqa oo wada socda saddex qowl baa ku jira soo ya ma mutacalaqa ay ku tacalluqayaan baa darafka iyo jaariyo majruurku ee go-an mise waa iyagan jooga mise waa mutacalaqa go-an iyo iyagoo wada socda soo saddex qowl maaha almuctamadu qowlka muctamadkaa ee waxa weeyaan raajixa ahi waxaynu odhanaynaa waxa weeyi waa mutacalaqu dharfi wljaari wlmajruur ee maxduufka kaa weeyaan qowlka raajixa lakin sheekheenu siduu umarsan yahay waa iyagan laftooda abuu ku leeyahay waxa weeyaan khabar ida اkhtalafa naxwiyuuna fi maslati slkna اlأsl min alqwlayni wاlkhulfi in kana fakhud bاlأsl fi naxwi la fi غayrihi fi اlأfضل wزaydu zaydu waa mubtad marfuucu bilibtidaai wcalaamatu rafci damt ظaahiraة calى akhiri lأnahu sm mfrad munsarif cinda ظarfu makan mansuub calى darfiyaة اmakaniya wcalaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة calى akhirihi cinda mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniy calى اlfatxi fi maxali jarin mudaaf ilayhi wdarfu fi maxali rafci khabr saasay noqonaysa ama mutacalaqa u ku tacaluqaya ayaa khabarkiya wdarfu mutacaliqu bimaxduufin wujuba taqdiiruhu kainu halkaa waxaynu haynaa laba tusaale oo khabarkii uu noqday shibhuljumla soo ma wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuhu aabihi jumladan ismiyadaan eeg mubtadaa la sheegay mubtada markaynu sheegno mubtadu muxuu u yahay khabar buu u baahan yahay jumlada ficliyadaan doonaya inan ku cabiro mubtadaan sheegnay halkii aynu khabarkii ka sheegi lahayn un baan ficil dhignay ficilkiina muxuu usii baahan yahay faacil ficilkaa iyo faacilkaa wada socdaa khabarkaa usoo noqonaya mubtadaha usoo noqonaya khabar usoo noqonaya waa kan tacriifkiisi yahay ama tusaalihiisi zaydun waa mubtada marfuucu bilibtida wacalaamatu rafci damatun aahiratu cala akhirihi lianahu ismun mufradu munsarifun qaama ficlu maadin mamnuuc cala fatxi lahi maxal lahu min alcraab lianahu ficlu abuu faacilun marfuucu biqaama wacalaamatu rafci alwaaw niyaaba can idam lianahu ismun min alasmaa'i alhamsa abuu mudaaf walhaau damiirun muttasilun mabniyun cala adami fi maxali jarin mudaaf ilayh wاljumlaة اlficliyaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafci khabr mubtada mayna basidayn waka eeg jumlada ismiyadiina say ku noqonaysaa mubtadaan sheegnay mubtadaani muxuu u baahnaa khabar halkuu khabar aynu dhigi lahayn baan mubtada labaad dhignay mubtadaha labaadna khabarkiisii baan daba dhignay mubtadaha labaad iyo khabarkiisu maxay khabar unoqonayaan mubtadii hore khabar unoqonaya wa ka maxaad oranaysaa wazaydu waa mubtada marfuucu bilibtida wcalaamatu rafci damt ظaahiraة calى akhirihi lأnahu sm mfrad munsarif jaariyatu mubtad hani مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخره جارية مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ذاهبة خبر المبتدا الثاني مرفوع بالخبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف والجملة الاسمية من المبتدا الثاني fi maxali rafc khabaru mubtadai awali khabarkaa hore ayay unoqonaysaa mubtadaa hore ayay unoqonaysaa khabar ayay unoqonaysaa markaa culimay hayru mufradkiina wuu inoo tilmaamay afar buu ku yidha waxay kusoo ururayaan laba jumla iyo shubul jumla jumladu laba isla tahay jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun shibu jumluhuna labu isleeyahay aljaaru wlmajruuru wdharfu waka tusaalayaasha ogina sheekhu raximah llahu tacaala wuu ku siiyey haddaba markay jumladu khabar noqonayso laabudda min raabiin raabi isku xidha mubtadaha iyo khabarka raabit isku xidha ayaa lagama maarmaana raabika insha allahu tacaala xagga dambe aynu ku gaari doonaa kutubta dambe aan ku gaari doonaaye ilaa afar shay baa raabit noqdee hal keliyaan ka tusaalaynana halkana sheekhaa inoo sheegay wuxuu noqon karaa raabitka isku xidhayaa damiir buu noqon karaa damiir damiir damiir u noqonaya dee mubtadihii hore tusaale zaydun sow mubtada maaha qaami sow ficil maaha abuu sow faacil maaha abuu maxaa ka dambeeya hadani waa damiir waa waa raabidka isku xidhaya jumladan khabarka noqotay iyo mubtadaha khabarka loo noqonayo haadani yay unoqonaysaa zayd oo mubtadiya unoqonaysa marka iyadaa raabida halkaasu maan ka sheegnaa dambana kutubta dambana insha allahu tacala ku sheegi doonaa wa zaydun jaariyatuhu dahiba jaariyatuhu maxaa la socota ha baa la socota hadan yay unoqonaysaa mubtadihii hore noqonaysa idan damiirkaasaa raabida ah, saddexda dambena waan sheegi doonaa insha alla ag kutubta dambe an ku gaari doonaa khulaasada baabkan wuxuu ka warramaya culamay afar masalo almasala lula dikru tacriif mubtadai mubtada maxaa la idhahdaa waan tilmaanay de soo ma saddex shardi waxaa laga helo an yakuna isman wa an yakuna marfuucan wa an yakuna caariyan can alcawaamil lafdiya masalada labaad ee uu ka warramaya waa dikru tacriif khabari khabar maxaa la idhahdaa majtamacat fiihi shuruud halaa alأwl an yakuna isma wthani an yakuna marfuuca wthalitث an yakuna musnada ilى اlmubtada'i soo basiid ma maslada saddexaad u ka waramay dikru aqsaam اlmubtada'i waa laba ظaahiru wa mudmaru maslada afraad u ka waramay dikru aqsaam اlkhabri waa imisa waa afar waa labaan ujeeda waa laba waa mufrad iyo غayru mufrad mufradku xaqiiqaan wuxuu ku dhacayaa baan ku uri tacriifkiisa ayru mufradkuna waa afar wuxuuna kusoo ururaya laba juml iyo shib juml jumladu waa laba jumlatun ismiyatun iyo jumlatun ficliyatun shib jumluhuna waa laba aljaaru wlmajruuru wdharfu mayna basidayn khulaasadiis waa intaa baabku a toddobiyo toban masalada haysata afartan uge koob iyo labaatan masalo inu kitabkii ajrimiga weli ka marana in sha allahu tacala hala xifdiyo masaaidu sida ay yihiin wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub